ilaah uu yidhi inna fii dalika arrinkaa lasoo sheegay la cibratan waano ayaa ku sugan ina ladayna ina ladaynaa caagteenna waxaa ahaadeen ankaalan xargo iyo wa jaxiima naar hurayda walaa yatawasadu ma dhexdhexaysto khabaruhunna khabaru haadihi اladawaat adawaadan khabarkoodu bayna alcaamili wasmihi caamilka iyo isimkiisa dhexdooda ma galo bayna alcaamili wasmihi waay walaa yatawasadu ma dhexdhexaysto khabaruhuna khabaru hadihi adawaat adawaadan khabarkoodu ma dhexdhexaysto bayna alcaamili wasmihi caamilka iyo isimkiisa kalama dhex galaan khabarku inta kasoo hormaro isimka isimka iyo caamilka dhexdooda gelimi ah, inagu isimaynas midaa khabaray rafcida soo maahan khabarku inta isimka ka soo hormaro isimkii iyo khabarka ma kale isimkii iyo iyo iyo caamilka ma kala dhexgeli karo ah, khabarku inta isimkii ka soo hormaro isimka iyo caamilka dhexdooda ma geli karo ma geli karo ilaa darfan xaal uu yahay maahane daraf hadduu yahay waa inta soo hormaro oo isimka ka hormaro khabarku uu wuxuu kala dhexgelaa isimka iyo caamilka caamilku waa ina ana kuwaas wey lixdaas wey caamilku or majruuran xaal yahay maahane hadduu khabarku jaar majruur yahay isimka inta ka soo hormaro uu wuxuu dhex geli karaa isimka iyo caamilka dhexdooda waa kan miaalka naxwo inna fii dalika arrinkaas la soo sheega lacibratan weena ku sugan caamilkii waa inna isimkiina waa la lacibratan khabarkii jaar majruur noqday waa soo hormaray ah, waa ka soo hormaray isimkii markaasu isimkii oo la lacibratan ah iyo caamilkii oo inna ah uu dhexda ka galay sooma jeedin hina ladayna agteenna waxaa ahaadeen ankaalan xargo oo lagu xirxirayo ahlu naarka ina waa caamilkii ankaalan waa isimkeedii khabarkii waa ka soo hormaray isimkiio wuxuu kala dhex galay caamilkiio inaa iyo isimkiio ankaalana dhexdoodu galo ladayna waa ilaa waa darafe ilaa khabarkiiya darafe sharax laa yajuusu ma banaana fii haada albaabi baabkan oo baabu ina waa khawaatiha weeye fii haada albaabi baabkan tawasud اlkhabari khabarka dhexdhexaysashadiisa bayna alcaamili wasmihi caamilka iyo isimkiisa dhexdooda u dhexdhexaysto walaa taqdiimuhu khabarka la hormarintiisuna ma banaana calayhimaa cala alcaamili walismi caamilka isimka labadaba laga hormariyo laa yajuusu ma banaana fii hada albaabi baabkan ina akhwaadeeda tawasud اlkhabari khabarka dhexdhexaysashadiisa waa soo ogaanay baabkii kaana yakhwaadeed oo ku banaana atawasud oo aan istisna lahayna banaana taqadumna waa banaana marka layse iyo daamo laga reebo waa banaana in isimka iyo caamilkaba uu ka hormaro kabar aa banaaneed halkan taqadum horta warkiisba ma jiro tawasudna ma banaana ilaa hal mar uu banaanya waa markuu noqdo khabarku daraf iyo jar majruur bes taqadumna marnaba ma banaana laa yajuusu ma banaana fi hada lbaabi baabkan dhexdiisa tawasudulkhabari khabarka dhexdhexaysashadiisa bayna alcaamili wasmihi caamilka iyo isimkiisa dhexdooda u dhexdhexaysto walaa taqdiimuhu taqdiimu lkhabari khabarka la horumarintiisuna ma banaana calayhimaa cala alcaamili walismi caamilka isimka labadaba laga hormariyo labadaba in laga hormariya taasu ma banaana kamaa jaasa siduu u banaanaa huwa tawasudku fii baabi kaana kamaa jaasa siduu u banaan huwa madkuurka oo ah tawasudka iyo taqdiimka labadaba kamaa jaasa siduu u banaanaa huwa madkuurku oo madkuurku waa maxee waa tawasudka iyo taqdiimka ilaa labadaba waa banaanaayeen labadu waa banaanayeen weliba taqdiimka istifna lahaa kamaa jaasa siduu u banaanaa huwa madkuurku fii baabi kaana kaana baabkeeda laa yuqaalu lama dhihi karo carabiba noqome laa yuqaalu lama dhihi karo in qaa'imun zaydan waa eber waaye lama dhihi karo laa yuqaalu lama dhihi karo in qaaimun zaydan hmm. ina qaaimun ina qaaimun zaydan laa yuqaalu lama dhihi karo ina qaaimun zaydan oo ebera lagu leeyay waa eber sababtoo ah ina isimkeedii oo zaydan ah iyo caamilkii oo inaha dhexda waxaa ku jira qaaimun eber ma banaana in la yidhaahdaa laa yuqaalu lama dhihi karo ina qaa'imun zaydan oo ma banaana zaydano isimkiiya khabarku inuu kasoo hormara ma banaana kamaa yuqaalu sida loo dhihi karo kaana qaa'iman mid taagan u ahaaday zaydun taas waa la dhihi karay kaana iyada khabarka waa lasoo hormari karay qaa'iman waa banaaneed in lasoo hormariya oo isimka gadaal uu maro waa banaaneed waalfarqu farqi farqigaasoo baynahumaa bayna albaabayni labada baal dhexdooda ahaaday wlfarqu farqe farqigaasoo baynahumaa bayna albaabeyni labada baab dhexdooda ahaaday haabitun farqigu waa sugnaaday ana alafcaala liana alafcaala afcaasha amkanu midii makansi badan inay ahaatay ana alafcaala liana alafcaala afcaashi amkanu midii makansi badan ay ahaatay filcamali camalka makansi badan min alxuruufi xurufta ka makansi badan xuruftu ayadu waxa weya camalfalka asal uma ahan saas darteeda haddii xagga iyo xagga la kala maray isimkii qadarka awooduma lihiga wad tabar ma haye ha saas markay iskugu aadan yihiin ay ku aadaan ha iyadoo isimku horeeyo khabarku dambeeyo markaasay dhigi karta isimkana waa nasba khabarkana waa isimkana waa nasba khabarkana waa rafcina laakiin haddii la iska daba wareejiyo iga waday leeda tabar ma haye hmm, ila tabaruma lehe wlfarqu farqiga farqigaasoo baynahumaa bayna albaabayni labada baab dhexdooda ahaaday ana alafcaal afcaasha amkanutii makansi badan weeye fi lcamali camalfalka makansi badan min alxuruufi xuruuftana ka makansi badan fakaanad waxay ahaatay hiya afcaashi fakaanad waxay ahaatay hiya afcaashe axmala mid xambaarid badan lian yutasarafa in lagu tasarufo fii macmuulaha macmuulkeeda hadii agga lag hadii agga lag mar walbaa ku camalfale afcaash hadii meeshiisii la geeyo isimka la hormariyo gadaal la mariyo qabarka hadii dhexdee la geliyo isimka iyo caamilka dhex geliyo hadii horey la mariyo caamilka xataa qabarka laga hormariyo kulli waa ku camal fale afcaashu marka waad u dul dulqaadan karta iyada tasarufka wamaa shay weyn a axsana mid wanaagsan ka dhigay qawlabna cunaynin ibnu cunayn hadalkiisii yashkuu xaal uu ka sheeganayana uu ku qowlay ta'khurahu isaga gadaalmaridiisa can kayrihi daa'iman kayrkiis uu weligiis ka gadaal maro kacanani wuxuu yidhi kacanii min akhbaari inna aniga waxaad i moodaa akhbaartii ina inaan kamid ahay walxaal lam yujiz uusan bannayn lahu khabarkaas axadun qofna fi naxwi naxwada dhexdeeda usan ku bannayn an yataqadama hormaro mar kastaba un gadaal fadhiya markii lasoo hormaro dad kale hore fadhiisa gadaal fadhiya asagu mar walba wax hormarina horaba marba ma laha markaasu yidhi yo ani waxaad moodaa yii qabarkii ina inaan ah. ha gadaal u dhigeeyo mar walba waalkay uga dambeeya hadda macnaha laga istishaasana ee ma ahan luqo maaha wax laga deliishana kaani waxaad imoodaa yii min akhbaari ina ina khabaryaalkeeda inaan hayo kalead moodaa qabar inaan loo ogolaa jirin horan aniga hore ha diiday waalkay waa kan hoo fadhiya mar walba kaani aniga min akhbaari ina ina khabaryaalkeediadi moodaa walxaal lam yujiz uusan banayn low khabarka ina axadun qof fi naxwi naxwi axdhediisa uusan ku banayn an yataqadama inuu hormaro wayustafnaa waxaa laga soo reebaa min dalika min cadami jawaasi tawasudi lkhabari khabarka dhexdhexaysashadiisa banaanaashadeeda weynta la waayey Hmm. wayustanaa waxaa laga soo reebaa min dalika min cadami jawaasi taqadum tawasudi lkhabari qabarka dhexdhexaysashadiisa banaanaashadeeda weynta la waayey waxaa laga soo reebaa ma mihaal dhehe ma mihaal idaa kaana alkhabaru kaana alkhabaru mihaalkaasoo kaana alkhabaru idaadu zaa'ida ahaa qaacidada waxay tahay maa iyo idaa kii dambeeya ziyaada ma iyo idaa mar hadday kulmaan kan dambeeyaa ziyaadadii ah, haday maadu damaydo maada ziyaadaan hadday idaa damaydana idaadiya ziyaada axmed dersigaas halkaad ku qaadan horta ha ah, saakan qaacidadaas qaadan waa runtiis qaacidadaas saakan hayn saas weeye wayustathnaa waxaa laga soo reebaa min dalika min cadami jawaasi tawasudi lkhabari khabarka dhexdhexaysashadiisa banaanaashadeeda weynta la waaye waxaa laga soo reebaa ma mithaal mihaala laga soo reebaa mihaalkaasoo idaa kaana alkhabaru khabarku uu ahaado idaa kaana alkhabaru khabarku uu ahaado darfan daraf ow jaaran wa majruuran ama jaar majruur uu ahaado haddii uu khabarku daraf ama jaar majruur u ahaado mihaalkaasoo kale waa la ogol yahay khabarku inuu hormaro fainahu yajuusu fiihimaa fainahu shaniye yajuusu waxaa ku banaan fiihimaa fi darfi waljaari walmajruuri an yatawasadaa khabarka inuu dhexdhexaysto an yatawasada khabarka inuu dhexdhexaysto taas ayaa ku banaan taas ayaa ku banaan liannahum liana alcaraba carabtu yatawasacuuna waa waasacsadaan fiihimaa fi darfi waljaari walmajruuri maa tawasuc lam yatawasacuu aysan waasacsan في kayrihimaa kayrkood waasacsasho aysan inta kale waasacsanayn iyaga u ogolyihin xagga waa u degi kara xaggu iska degi kara meela aan inta kale loo ogolayn aa loo ogolaya darfi liannahum carabti qad yatawaasacuuna inay waasacsadaana la arkaa fiihimaa fi darfi wljaari wlmajruuri weeye liannahum carabti qad yatawaasacuuna inay waasacsadaana la arkaa fiihimaa fi darfi wljaari wlmajruuri maa tawasuc lam yatawaasacuu aysan waasaxsan fii kayrihimaa qayrkood kamaa qaala allahu sida ilaahay bay yidhi tacaalaa ilaa waa sarreeyaahe ina ladayna ankaalan xargo ahlu naarka lagu xirxiro wajaxiiman iyo naar hurayda hadda waxa w inaa caamilkiiya isimkeediina waa ankaalan khabarkiyaa ka soo hormaray ankaalan oo kala dhex galay caamilkiiyo inaa iyo kabar caamilkiiyo inaa iyo isimkeediiyo ankaalan ah khabarkii kala dhex galay waa la daynaadaas waa daraf darf ina fii dalika arrinka lasoo sheega la cibratan waano iyo cibro qaadasha ku sugan liman qofay ugu sugan tahay yakshaa e yaksha allaaha alla ka baqa ina fii dalika arrinka lasoo sheega lacibratan waana ku sugan liman qofay ugu sugan tahay yakshaa alla ka baqa ina fii dalika maxalushaahidku waxay tahay ina waa caamilkii lacibratan waa isimkii waxaa kala dhex galay khabarkiioo soo hormaray ila waa jaarmajhuuri waa la ogoli oo qaacidadu waxay tahay waxaa la yidhi maxaa daraf iyo jaarmajhuur waa la fahmi karaa sababta loogu ogolaaday meelo aan kale loo ogolayn waxaa la yidhi kullu caamilin mutadaminun bixadain caamil kastaa xadath ayuu wataa caamil kastaa dhacdo xadath caamil kastaa kullu caamilin mutadaminun bixadathin xadathu waxaa la yidhi koobsanaya caamil kastaaba dhacdo wاlxadaثu yaxtaaju ilىa zamani wa makaanin yaqacu fiihi xadaثna wuxuu u baahan yahay zaman iyo makaan uu ku dhex dhaco daa tiraahdo yaqtulu qatligu wuxuu ubaahan yahay zaman iyo makaanu ku dhex dhaco daa tiraahdo yaclamu cilmigu wuxuu ubaahan yahay makaan iyo zamanu ku dhex dhaco yaktubu mid kastoo tiraahdo kulu caamilin mutadaminun bixadain walxadau yaxtaaju ilaa zamaanin wa makaani zaman uu ku dhex dhaco iyo daraf uu ku dhex dhaco uu u baahan yahy taas uu u baahan yahy marka fiiri darafkii baahida loo qabo marka fiiri caamil kastaaba marka wuxuu rabaa darf uu ku dhex oo darfu makaana ah, iyo zaman uu ku dhex oo darfu zamaan fiiri ha marka baahida loo qabaa tiradii ka badatay marka fiiri darafka baahida loo qabaa farihii ka badatay ilaa caamil kasta u baahan caamil kastaaba xadad u koobsaday xadadkiina wuxuu u baahan yahay zamanu ku dhex dhaco iyo makaanu ku dhex marka caamil kasta daraf u baahan oo darfu zamaan ah ama darfu makaan ah labadaasu u baahan yahay kastaaba waa la gartay marka fa macna darfi mulaazimun lilcawaamili dhe marka fa macna darfi mulaazimun lilcawaamili marka marka darafkan macnihiisii wuxuu laazima cawaamishi ah, caamil kasta waa laazima ila caamil kasta u baahane wlaa waxaa la yidhi haddee shayga shayga laaziman waa u dhow yaho qaraabanima kala dhexayda qaraabanima kala dhexayda walaazimu lishayi qariibun shayga shayga laazima waa u dhow yaho qaraabanima kala dhexayda soo ma jeedid markaasna wlqariibu yadkulu xayu laa yadkulu ajnabiyu ah marka hadday qaraabo yihiin hada qaraab wuxuu soo galaa meelaan ajnabi soo geli karin aha ila qofka qofka la qaraabada masalan wuxuu soo galaa qofka ajnabiga soo geli karin soo maha khalaas marka meelo aan loo ogolayn kalimaadka kale saasa u ogolaata daraf haddee darafkii garanaya jaarmajruurka isaga xaa keena marka daraf garanaya waxaa lagu leeyahay jaarmajruurka darafku wuxuu macnay bimacnaa fi sooma ta ee jaarmajruurku macnaya darafkuna oh, macnihii jaarmajruuru wataa khalaas qaacidadaas ah, weyaan ayaa ah, keentaa la yidhi inay waasaxsadaan oo ay u ogolaadaan darafka iyo jaarmajruurka meel kale waxaan loo ogolayn kulu caamilin mutadaminu bxadain wlxadau yaxtaaju ilaa zamani wamakaanin yaqacu fiihi famacna darfi mulaazimun lilcawaamili walaasimu lishayi qariibu wlqariibu yadkulu xayu laa yadkulu jaanibu ahaa wastaqnaytu anigu waa deeqtoonaaday uu yidhi fi lmuqadimati matniga markaan qoraayey waa deeqtoonaaday bitanbiihi baraarujintaydaan ku deeqtoonaaday cala imtinaaci tawasudi dhexdhexaysashada reebtoonaashadeedan baraaruju yidhi fii kayri mas'alati darfi waljaari walmajhuuri masalada darafka iyo jaarmajhuurka keyrkood uu ku reebtoonaaday tawasudku canitambiihi baraarujin aanka reeb aan ka deeqtoonaaday cala imtinaaci taqadumi horumaridda reebtoonaashadeeda la baraarujiyo aniga markaan wuxuu yidhi matniga joogo muqadimada joogay ma aanan dhihin ma hormari karan khalaas bal matniga adigu hadda fiiri walaa yatawasadu khabaruhuna ilaa darfan aw jaalan wamajruuran khalaas ma taqadumi karaan ma dhihiled hayla intaasaa laga fahmaawi ha ila caaqilka ishaaradaa ku filan mogta caaqil dhagaxna wana wax la fahmsiin karin laakiin caaqilka ishaara ku filan haddaan baku idhi ma tawasudi karaan tawasud iyo taqadum yaa fudud tawasudkaa fudud tawasud haddaan diiday taqadum in la diidaayo waa min baabi lwlaa uu leeyahay ardagu ha marka intaasay ugu filnaatay tawasudkaas aan sheegay a iiga filnaad u yihi taqadumka inaan la ogolay inaan baraarujiyo soo ma jeeda wastanaytu anugu waa deeqtoonaaday bitanbiihi baraarujintaydaan ku deeqtoonaaday calamtinaaci tawasudi dhexdhexaysashada reebtoonaanshadeedaan baraarujiyey inuu khabarku dhex maro isimka iyo caamilka ayaa mumtanica fii gayri masalati darfi wاljaari wاlmajruuri mas'alada darafka iyo jaarmajhuurka kayrkood uu tawasulku ku yahay mar haddaan intaas sheegay cani tambiihi baraarujin waa ka deeqtoonaaday cala imtinaaci taqadumi horumarinta khabarku hormaro reebtoonaashadeeda la baraarujiyo inuusan hormari karin taas waa iska caddaatay waa iska caddaatay maxaa yeelay lianna imtinaaca alashari shayga fudud reebtoonaashadiisu yastalzimu wuxuu keensanaa imtinaaca kayrihi kayrkiis oo ascab ah inuu reebtoonaado haddii shaygii fudaano reebtoonaaday shaygii cuslaa inuu reebtoon yahy waa laisla wada fahma shaygii fudaa haddii lagu yidha lama ogolaa kii cuslaa inuu reebtoon yahay waa min baab awla marka qaacidadu waxay tahay lianna imtinaaca alshari kan fudud reebtoonaashadiisu yastalzimhu wuxuu keensanaa imtinaaca kayrihi kayri lshari asalka kayrkiisya ah ascaba ah ascabka reebtoonaashadiisuu keena wadalika arrinkaasuna multabisun waa mid ku dheehan bikhilaafi lcagsi cagsiga khilaafkiisa oo haddii shayga ashalkaa la ogolaado in ascab la ogolyaha lagama fahmo ma laga fahmo shayga ashalka haddii lagu yihah waa la ogolya lagama qaato in ascabka la ogolya laakiin shayga ashalka haddii lagu yihahda lama ogola in ascabka aan la ogolayn waa min baab owla waa laga sii fahma marka bikhilaafi cagsina waa saas haddii ashalka la ogolaado lagu yihah meeshaan qabarku waa tawasudi karaa ka fahmi maydid waa taqadumi karaa Ah, maxaa yeele ashalka la ogolaado kama dhalato in ascab la ogolaado walaa yalzamu asagaaba haddee damiin fara waaweyn wax loogu dhiga isaga fara waaweyn wax loogu dhigaaba waa kana walaa yalzamu ka laazimi maa min dikri min dikri tawsiitihim min dikri aad leeda masdarun ila ilaa faacili walaa yalzamu ka laazimi maa min dikri aniga sheegidayda tawsiidahum carabta dhexdhexayntooda aan sheegay addarfa ay dhexdhexeeyeen walmajruura ay dhexdhexeeyeen an yakuunuu kownuhum ahaanshadoodu ka laasimi maa yujiisuuna kuwa bannaynaya ay ahaadeen taqdiimahu khabarka la hormarintiisa haddaan ku idhi khabarku hadduu noqdo daraf iyo jaarmajruur carabtu waa ogolyihiin inay dhexdhexaysto lagama fahmaayo hadduu khabarku daraf iyo jaarmajruur noqdo carabtu inay ogolyihiin inuu taqadumo ma laga fahmaayo ma laga fahmayo maxaa yeelay banaynta la baneeyo ashalka lagama qaato in ascabkii la banaynayo ma laga qaato ma laga qaato walaa yelzamu ka laazimi maa min dikri aniga sheegidayda tawsiitahum carabta dhexdhexayntooda aan sheegay adarfa ay dhexdhexeeyeen walmajruura ay dhexdhexeeyeen an yakunuu kownuhum ahaanshadooda an yakunuu kownuhum ka laazimi maa yujiisuuna kuwa banaynaayo ay ahaadeen taqdiimahu khabarka la horumarintiisa hmm. yaa ila socday adimaa ila socday fiiri kitaabka walaa yalzamu aw faacilkeedi ficilka aywa tawsiida xaa lagu nasbiyey allah yubar fik allah ku barakey liannahu shaaniye laa yalzamu ka laazimi ma min tajwiizihi carabta banayntooda fil asari kii fuuda ay baneeyaan tajwiisuhum banayntoodu ka laasimi maa fii kayrihi qayrkiiyo ascabkiiyo ay baneeyaan bikhilaafi cagsi idi weli kuu sharxa hadday shay ashala baneeyaan lagama qaato inay ascabka ogol yihiin laakiin asalka markay diidaan xaa laga qaataa inaysan ascabka ogolayn waa laga qaadana waa laga qaadana liannahu shaaniya laa yalzamu ka laasimi maa min tajwiizihim carabta banayntooda fil asari ay baneeyaan tajwiizun banayntoodu ka laasimi maa fii kayri qayrkiis ay baneeyaan wa huwa alascabu qayrkan kuu sheega waa midka culusdhe wahuwa alascab anaa ku qortay meesha ah, ma an matn waayahay waa tuubsaru ina ina waa la hoos dhigaa fi libtidaai bilowgaa la hoos dhigaa wadalika mihaalki naxw inaa anagu anzalnaahu qur-aanka waa soo dejinay fii leylati lqadri sharafta leyladeedaan soo dejinay wa bacda alqasami dhaar kadibna waa la hoos dhigaa naxwu xaamiim allahu aclamu bimuraadihi waalkitaabi kitaabkiyaan ku dhaartay kitaabkii almubiini ayilbayini oo caddaa inaa anagu anzalnaahu qur-aanka waa soo dejinay walqowli wa bacd alqowli yaa la hoos dhigaa naxwu qaala nabciise wuxuu yidhi inii aniga cabdullaahi addoonkii allaanahay wa qabla laami laamka horaa la hoos dhigaa naxwu wallaahu walxaal allahu allah yaclamu uu og yahay inaka adiga la rasuulu rasuulkiisi inaad tahay sagaal meelooda ina la hoos dhigaa sideed meeloodna waa la kordhigaa anaa la sagaal meeloodna laba dulwajayn waayo kawaakib aad ka raadsanyda qadri waxba kama sheego macnale afar xabaa laga sheegay halkaasi kawaakib u laabo meeshaas iyadoo faahfaahsan waxba ka maqnayn kugu taalla ee kano waya afar kelimo ka sheega mhm. sagaal la hoos dhigo iyo sagaal laga bedeliyo sagaal lagu cadfo atii la dhihi jiro oy markay noqon jireen labaatan iyo toddoba mhm. sideed la kor dhigo iyo sideed lagu cadfiyo sideed laga bedelo markaas waxa lagu dari jiray sagaalka dulwajaynka lixdan markaas ku dhawaa jireen mise lixdan xoogaayba noqon jireen lixdan xoogaay noqon jireen saasaad le marka kawaakib ah waxaas faahfaahiyey mhm. kulli waxaas isaga ku dhiga halkaasaad ugu laabanay meesha afar meelooda lahoos dhigo bisa lagu sheegay kariya qaacida guud qaado meeshii jumlo looga baahan yahay ina in la yidhahdaa waajib wax kale ma banaano ilaa inada mubtadaha iyo qabarka ay gasho markay gasho sidii jumlo u ahaane meeshii ma aad aragtana mufrad meeshii looga baahan yahay anna in la yidhaha waa jiro sidaa meeshii faacil laga rabo naaib faacil laga rabo mubtada laga rabo majruur laga rabo meel alla meeshi mufrad laga rabo anna aa waajiba meeshii ma uu aqbali kara jumlana aqbali kartana labaduba banaan yihin intaasad qaacida ka dhigay adiga faahfaahinna waa kawaakib waaya waa tugsaro waa meelo badan kawaakibka ka faahfaahin badan kitaabkan mogta meelo badan kauna meelo uga faahfaahin badan hada hadda afcaal muqaarado dhan aawo lamaba hayo ina iyo ana iyo dulwajeynkeeda xaggaa loo aada meelo badana ah saas meelo badana ah kanaa kule waa toog saaro kitaab kitaab kama kitaab kitaab kaama kaafiyaaba qaacidaha le hal kitaaba fanigaas ugu filan sheekii sheeg maba jiraan kitaab kitab kaa kaafinaya ma jiro toban kitaab fanigan adaad oduu leeyahay midaa m mid yar waxa dhacda hal masalo kaala maqan yahi waa mid yara ah. masalo kaala maqan yahi kaasuna kitaab kitaab kaama kaafiyaa le hmm nin kastoo wax qoray waxba un ka tega ah, kam taraka alawalu lilaakhiri yaa la ihahda badana intuu caalimkii hore caalimka dambe u daayey oo si dhaba dabaka ka shaqeey kam taraka alawalu lilaakhiri meequ caalimkii hore caalimka dambe uga tegay ah, qaar ay yidhahdeen mogta ma taraka alawalu lilaakhiri shay an yidhah markaas l beloy ebr ah, oo waxay rabaan in la yidhah wax dambe yaa la qori waa la dhergey baab walba waa dhamaystiran yahi markaasa waa dadka caajis gelinina ee qaacidadu waxay tahay kam taraka lawalu lilaakir badanaa kii hore intuu midka dambe uga teg oo kan dambe laga rabo inuu qoro marka ha caajis gelin haddaa laga raba taaliifki wa tugsaru inha ina waa lahoos dhigaa fi libtidaai bilow bilowgaa lagu hoos dhigaa wadalika mihaalki naxwu innaa anagu anzalnaahu waan soo dejinay fii laylati alqadri sharafta layladeedi waan soo dejinay ina hadda suuraddaaba ka bilaabata sooma jeedid waa ibtidaa-i xaqiiqi ah wax ka horeeya male wa bacda alqasamina waa la hoos dhigaa naxw xaamim walkitaab yaan ku dhaartay waa kana dhaartay kitaabkii almubiini ee caddaa ha abaanay ka timid waana laazim abaana ay ka timid waana laazim darabtan mucadad ka dhiga kartaa oo waxaa leedahay kitaabkii almubiini almudhiri ee muujinaya xaqa Ah, kitaabka xaqa muujinaya way dhigi karta iyadana labadoo ku banaan inaa anagu waa kana jawaabkii waayo inaa anagu anzalnaahu qur-aanka waa soo dejinay waalqawli wa bacda alqawli yaa la hoos dhigaa naxwo qala wuxuu yidhi nabiyullaahi ciise inii aniga cabdullaahi addoonkii allaan ah maquulu qawli maquul qol waxaan jumlahi ma noqon karo ah, ibtidaa-igana jumla istinaafiya laga rabaa mufrad mustanaf ma noqon karo bacda qasmna jawaabulqasm waxaan jumlahi ma noqon karo meeshaadan kulligood jumla laga rabaa wqabla laami alla hoos dhigay naxw wallaahu wlxaal allahu ilaahay yaclamu ogyahay inaka adiga la rasul rasuulkiisa inaad tahay marka tana waa maxay la rasuul inaka in la yidhaha waajib maxaa yeele macmuuliyaalkeeda mid kamid aha laamu gasho laamtan waxay qaas ku tahay ina macmuuliyaalkeeda meel kale maba gasho meel kale ma gasho hadday baab gaara noogu soo socdaa laamta kaliya ka laamtan laamultidaal la yidhaha tubsaru ina ina waa la hoos dhigaa fii mawaadica meelaa la hoos dhigaa axaduhaa mawaadici midkeed an taqaca wuquucuhaa dhicitaankeeda weeye fi ibtidaai ljumlati jumlada bilowgeeda ay dhacdo wadalika mihaalkiina ka qowliga ilahay qowlkiisa oo kale tacala ilah waa sarreeya ilah uu yidhi inaa anagu anzalnahu qur-aanki waa soo dejinay inaad wax ka horey mala ibtidaaiya dhacday inaa anagu acdaynaaka nabiga subano waxaan ku siinay alkawhara khayr fara badanaan ku siinay aha alkawthara khayr fara badanaan ku siinay ina iyaduna waxa wey bilow suuradeed weye ibtidaa'iga ina a la yidhaahdaa alaa baraaruga ina awliyaa allah ilaahay awliyadiisa laa khawfun wax cabsiya calayhim korkooda ma ahaanin idaa khaafa kayruhum dadka kale markay baqaan walaa hum awliyada alle ma ahaanin yaxzanuuna kuwa tiiraanyoonaa idaa xazina kayruhum marka kayrkood tiiraanyoodo tanna waxaa la dhahda ibtidaai xukmiyaha la yhahda alaa a ka horeyda alaa ina alwin alaadaasa ka hor alaada ada jumlo maaha kelimad xataa mufrada oo iraab oo musnad musnadu leeyihi maaha waa adaatu istiftaaxa la yidhahda marka waa iska xugmiyaad leedahay ayadaa lagu biloway jumlada inadaasa u horeyda inadaasa wixii ka dambeeya jumlo noqoa marka alaa baraaruga ina awliyaa allah ilaahay awliyadiisa laa khawfun wax cabsiya calayhim korkooda ma ahaanin idaa khaafa kayruhum dadka kale markay baqaan walaa hum awliyada alle ma ahaanin yaxzanuuna kuwa tiiranyooda idaa xasina kayruhum dadka qayrkooda markay murugoodaan oo tiiranyooda athani makaanka labeeyo ina la kasriyo bacda alqaasami dhaarka gadaal u ahaaday wadalika mithaalkiina ka qowli wa ilaahi qowlkiisa oo kale tacaala ilaah waa sarreeyaahe ilaah uu yidhi xamiim allahu aclamu bimuraadihi bi hadihi lxuruuf allah asaga garana walkitaabi kitaabkii yaan ku dhaartu ilahay yidhi kitaabkii almubiini almudhiri ee xaqa cadaynaayey inaa anagu anzalnaahu qur waa soo dejinay inadaas jumladaasaa jawaabulqasam ah jawaabqasam ah, waxaan jumlaha ma noqon karo yaasiin allahu aclam bimuraadihi bihadihi lxuruuf allah u garan u oqoon badan isaga garan garada mayno waalqur'aani qur-aankiaan ku dhaartu ilaahay yidhi qur-aankii alxakiimi dilxikmati ee xikmada u saaxiibka aha ama qur-aankii alxakiimi almuxkami ee la sugay oo muxkamka ahaa waa qasam jawaabtii waa kana naka adiga nabiga subana la min almursaliina kuwa lasoo diraad kamid tahay lasta mursalan ay yihahdeen ayagu lasta mursalan mursal madki ilahay kuma soo dirin markaasa ilahay yidhi ilaah meequu ku adkeeyey ilaahay fiili jumla ismiya qasam ina iyo lam afar waa meesha ugu dambeydaa la gaarsi ha lasta mursalan ila yihahdeen waa in marka tawkiid carabu fahamto waxay meesha ugu dheer la geeyaa meesha ugu dheera ilahay geey afaraan laisugu daray jumla ismiyaa la keena inaa la keenay laama la keenay dhaaraaba loogu daro athaaliu mawdica sadexeeya an taqaca wuquucuhaa yaa ila socdo adigu ma ila socota ya hadda ir ir haddaad ila socdo athaaliu mawdica sadexeeya oo ina la kasrina an taqaca wuquucuhaa innada dhicitaankeedi weeye maxkiyatan xaal ay tahay mid laga xikaayoonaa ay dhacdo bilqowli qowl looga xikaayoonaa athalitث waa mubtada aw khabarkiisii khabarkiisi aa lagaa rabaa sheek haya axmed ay wa waa hagaajiyed allah ku hagaajiyo ka qawlihi ilaahay qowlkiisa oo kale way tacaala ilaa waa sareeyaahe qaala ilaahay wuxuu yidhi asagoo nooga xikaayoonaa nabiyullaahi ciise qaala nabi ciise wuxuu yidhi inii aniga cabdullah adoobkii allaan hayuni nabi ciise ee ilaah maahi aniga ee hay caabudinina krishtaanku waxay leyihin waa caabudayna waa ilahay leyi waa baadiyeysayin hmm, maquulu qowl marka waxaan jumlahayn ma noqon karo araabic mawdica afreeya an taqaca wuquuxuhaa anti dhicideeda weeye an taqaca laamu wuquucu laami dheh araabic mawdica afreeya an taqaca wuquucu laami laamkii dhicitaankiisa weeye bacdahaa an inta ka gadaal ay dhacdo inta ka gadaal ay dhacdo hadday inada ha inada ka gadaal ay dhacdo dhe bacdaha inada ka gadaal ay dhacdo hadday inada laamu ka daba marto isimka ha gasho qabarka ha gasho macmuul qabar ha gasho damiirufasl ha gasho afartay gashaay midkay rabta ha gasho hadday laamu ina ka daba marto laamta la laamnutidaa ina waajiba ma banaan ana ilaa ana maba gasho macmuulyaalkeeda laam ah, maba geli karto anaysan ah, gelin ka anaysan gelin laytaysan gelin waxay laantaanu khaas ku tahay ina macmuul yaalkeeda isimkeeday gashaa qadarkeeday gashaa macmuulu khabaray gashaa damiiru fasliay gashaa afartay gashaa alraabixu mawdica afreeya an taqaca laamu wuquuqu laami laamta dhicideeda weeye bacdaha ina ka gadaalay dhacdo wadalika mithaalkiina ka qowlihi waa ilaahay qowlkiisa oo kale tacaala ilah waa sarreeyaahe ilaah uu yidhi walxaal allaahu ilaah yaclamu uu og yahay inaka adiga la rasuulu inaad tahay ina a la yidhi maxaa yeelay la rasuulu abarkiiabarkiio rasuula a laamta ku jirta marka ina waxaan ma banaano wlxaal allahu ilaa yashhadu uu markhaati ka yahay ina almunaafiqiina uurka gaalada lakaadibuuna beenaalayaal inay yihiin beenaalayaal inay yihiin markay leeyihin rasuul alle inaataan markhaati kana markhaati idina kama aha beenaalayaal wey mana aaminsana marka hadda fiiri wallaahu yashhadu ina alaleey wax kale ma banaana maxaa ila qabarkeedii almunaafiqiina waa isimkii qabarkiioo lakaadibuna laamta ku jirta la la kaadibuna la kaadibuna laamtaas waa fakusirad waa la hoos dhigay waxa marka kasrada wata ma ahan yaclamu iyo yeshadu inay ka horaydo ma ahan kasrada waxa keenay ee kasrada waxay keenay macmuuliyaadka in laam ku jirto taasaa kasrada keentay intaasuu rabaa inuu kaa dhaadhiciyo markaas wuxuu ku yidhi fakusirad inna waa la hoos dhigay bacda yaclamu iyo wayashhadu labadaas ka gadaala lahoos dhigay wallahu yaclamu inaka wallaahu yashhadu ina almunaafiqiina yaclamu iyo yashhadu ka gadaala inadii lahoos dhigay wain kaanad walow kaanad haba ahaato inadii qad futixad mid la kordhigay bacda calima iyo washahida waan isku maado ha calima iyo shahida bacdigood oo ana layihi hal arka marka maadadaanu ma wadato kasrada iyo fadxada fii qowlihi ilaahay qowlkiisa aa lagu fadxiyey tacaala ilahay waa sareeyaahay ilaah uu yidhi calima allaahu allah wuu ogaaday annakum idinka kuntum inaad ahaateen taqtaanuuna inaad khiyaansanaydaan anfusakum nafafyaalkiina biljimaaci laylata siyaami habeen ramadaan aad xaaskiinna u galmoonaydaan markaas xishii tukateen ka gadaan waa khiyaano ilahay waa idin og yahay falana baashiruuna hadda waa laydin cafiyey waa laydin ogolaaday hadda u galmoodo awel kii islaamka soonku wuxuu ka bilaabanaya marka ceshaa la tukado ceshe haddii la tukado kadib waxna ma cuni kartid ninka xaaskiisna xalaal uma ah khalaas uga marka ragaa ku dhacay markaasa <laughs> ilaahay waa in ogyaha inaad naftiina khiyaanaydaan oo bacdal cishe xaaskiina tag aadeen waa lan ogya war waa ka haya laakin ilahay waa in cafiyey ah, saxaabada sida ilaahay u jecelyaha cajaa-ibta waad la yaabe haddii khaladkooda la sheego in ilaahay cafiyuu sheega ah, oo la saamaxay hmm. cajaa-ibta kamidta kutusayda sida ilahay agtiisa qiima ay uga leeyihiin saxaabada calim allaahu ilaahay waa ogaaday annakum idinka kuntum inaad ahaateen tartaanuuna inaad khiyaansanaydaan anfusakum dhafyaalkiina biljimaaci laylata siyaami habeen oo siyaama aad galmoosho ku khiyaanaydaan naftiina waa bacda alcishaai aw nawmi haddaad hurdana waa bis haddaad hurdo gow kama sii kartid cunto afka xata ma saari kartid afka ma saari kartid calim allaahu annakum hadda calima hor martay annaana la yidhi soo ma haddana fiiri shahid allah allah wuxuu markhaati ka yahay annahu shaaniye laa ilaaha mid la caabudaa xaqun xaq inuusan ahayn ilaa huwa asaga un ma ahanin shahidallaahu allah markhaati ka annaw a ka dambayda soo ma jeedi shahidaa horayda annana ley marka shahidadan ayadu anna iyo ina midnama keento ee waxaa kala duwaaya waa laamta markii laood wixii ina loo dhahayay laamaa ka dambayday shahid allaahu alla wuxuu markhaati ka yahay annahu shaniya laa ilaha mid la caabuda xaqun xaq inuusan ahayn ilaa huwa asaga un maahan inta kale xaq maanu la caabuda alla markhaati ka marag rabbi ka weynu ma jirto iyo muquna geelka weyn reer baadiya yidhi muwaxidiin muwaxidiin mhm, wey marag rabbi ka weyn iyo muquna geelka weyn midna ma jira yihahd ha markhaati rabbi weyn adugu ma sheegi karta markhaati ka weyn xoola intay hayaana geel muquunadu soo qabato qof siido ha ha xoolay muwaxidiin ahaayeen wax danab hadda waayo waa in la qasay waa dhici karta kuwa danbaa qasqaseen mm, takfiirkooda waxay ku leeyiin somalia aar aarkoodu gaalay ahay mm, aarkoodu aarkooda mya astafirla dhamaan gaalay ahaayena leeyi aar maan mid takfiiraha maani cabaran bal sheekayno baran sheekayno marka soomaalida asalkooda waay ahayn gaalay ahaayeen war ma ahayn ani waxaan macallimkii qur-aanka i baray iska joogay waa tukanaayey qur-aanka isagaa i baray laa ilaha illa yuu lahaay adiga kii ku baray iiga warramaayeen wuxuu yidhi anigu mid gaalaho wax barayu oo qur-aankaas yaqaano baadiyahaas aan iska degan haye waxaan soo qur-aanka ma akriyn haa sowma tukayn haa sowma tawxiisayn haa wuxuu ahay wuxuu yidhi qof hurdaaya hadda aduu oo gaal ahaa jira laa ilaaha ila allahu yidhaha dhinac kalena u seexdo macno ma leedahay markaasaan maya si saas lamid ahay gaal un baadiya iska joogu hayu qur-aankana yaqaan allahu akbar marka waa wax jahli ka shaydaan shaydaan a u qurxiy markaasay waxay iska leeyihiin alla ajaa-ib jamaca ilahay darkii u eedowdaanna hay leeyihin iska go-doonsan dadkun diideen ha taasay waxay isku leeyihiin dad quraba ay leeyihiin jannada qurabada iska eh, junada ya mukhlisiin jamaacatu tawxiid bay yidhi ayay la baxeen ayagu tafsir laysunaba yaqaanin waxaan mada ina isku yaqaanin annaga jamaaca tawxiid aan leeyahay jamaacada tawxiidka diinka ilaaliya ha <laughs> waa waxaas macalinkiisi gaalka u ahaa acuudu billah hmm. wadalika kasru laami dhehe laamta marka fiiri shahid allaahu annahu laa ilaaha ilaa huwa anahu waa la fatxiyey halkaas calim allaahu anakumna waa la fatxiyey ayadoo calima shahida ka horeyda marka waa la fatxiyey wallahu yaclamu ina iyadoo yaclam ka horeydan waa la kasriyey wallahu yashhadu ina almunaafiqiina yashhadu iyada ka horeydana waa la kasriyey maa marka kasrada keena waa laamta ka dambayda ee shahidada iyo calimada midna maaha hmm, midna maaha wadalika kasru laami laamka la hoos dhigidiisu liwujuudi laami laamka helida la helay wadalika kasru ina dhehe wadalika kasru inna inada la hoos dhigideedu kainun wuxuu ahaaday liwujuudi laami wadalika kasru ina inada la kasrinteedu kaa-inu liwujuudi laami laamka la helidiisuu ahaaday fil awaleyni labada horeyda laga helay ha labada horeydaa laga helay duuna alakhiireyni labada dambayda ka labada dambayda lagama helin labada horeydo laamka laga helay wallaahu yaclamu inaka la rasuuluhu waa kaasaa wallaahu yashhadu ina almunaafiqiina la kaadibuuna laamkii labada horeydaa laga helay labada calidood dambayda laam kuma jiro macmuulyaalka calima allaahu anakum kuntum taktanu laam kuma jiro shahid allaahu anahu laa ilaaha ilaa huwa lam kuma jiro marka labada aayadoo horeydaa laga helay saasa ina loo yiri labada dambayda laam waa laga waayey anaa layska yiri ah, anaa layska yiri wayajuusu waxaa banaan dukuulu laami laamkii gelitaan gelitaankiisa calaa maa shay uu galo shaygaasoo taakhara gadaal maray oo min khabari ina ina khabarkeeda ahaaday inadii almaksuurati oo la hoos dhigay aw ismiha ama isimkeeda ahaaday ow amase maa shay uu galo shaygaasoo tawasada dhexdhexaystay oo min macmuulilkhabari khabarka macmuulkiisii ahaaday aw ilfasli ama damiirulfasli ahaaday waajibu waa waajiba huwa dukuulu laamkii maca almukhafafati tii la fududeeye la jirkeeda in uhmilad haddii la camal halleeyo walam yadhar ilmacnaa macnihiisa uusan muuqan wayajuusu waxdan halkan waxaa looga hadlaa laamul ibtidaa laam la yidhaahdo oo khaas khawa khasaaista inay ka mid taha khasaaista inay ka mid marna in macmuuliyaalkeeda la geliyaa waa waajib marna waa jaa-is ah, jaa-iskii hormariyay wujuubka gadaalu ka sheega ah, laamta laamul ibtidaa meel kale ma gasho anna macmuuliyaalkeeda ma gasho ka-anna ma gasho layta ma gasho lacalla ma gasho laakina ma gasho waxay gaar ku tahay inna macmuulyaalkeeda afar meelooday ka gashaa isimkay gashaa khabarkay gashaa macmuul khabaray gashaa damiirulfasliyay gashaa afartaasay gashaa geliddu marna waa waajib marna waa jaa-is wayajuusu waxaa banaan dukuulu laami laamkii gelitaankiisa allaami waa laamkii la oo laamul ibtidaa ahaa ha laam laamul ibtidaha waa waxaa la idhaha lilaami ibtidaai lahu sadaara ilaa fi baabi inna ha waxyaalaha sadaarada iskale uu kamid yahay lamribtida ilaa baabi-in baabi-inna marka la joogo sadaaro male sadaaro ilba ma saaraba meel danbuu taagan yahay wayajuusu waxaa banaan dukuulu laami laamkii galitaankiisa calaa maa shay u galo taakhara gadaal maray oo min khabari inna inna khabarkeeda ah bi almaksuurati oo lahoos dhigay innada khabarkeeda markuu ta'akuro oo meeshii loogu talagalay uu ku yimaado oo inta isimku hormaro khabarku dambeeyo khabarku galaa aw ismihaa amase inada isimkeeda ah isimkeeda ah isimkeeda ah isimkana waa gala laakiin bishardi markuu galaa waa inuu ta'ahura isimkuna oo qabarku soo hormara oo uu tawasudaa qabarku maala abdilqadir mayla socota aduu mayla socotaa soo hordeed soo jeedaa ha waxaa la yidhi qabarka marka laamtu gala waa inuu ta'ahuro waa inuu ta'ahuro meeshiis waa inuu dagowe isimkaa ka hormara khabarkaa dambayna waa la fahmi kaasoo iska cadda ah. waxaa la yidhi isimka marka uu gelayo laamulibtidaa waa inuu ta'ahuro oo khabarku ka soo horeeyo khabarku goormuu ka hormari kara iyo iyo daraf daraf iyo jarmijruur markuu yahay eh, inta casharkaada aan soo akrinaa qaaralmaanta daraf iyo jarmijruur markuu yahay waay miyaadan la socon hadda miyaanan soo akrin ina kadarkeedu hal maruu tawasudi kara waa goorma waa markuu daraf iyo majal majruur mar kale tawasudi karo marka hadii lagu yidhi khabarkiiyaa soo hor maraaho tawasuda isimkaa gadaal mana isimku wuxuu gadaal mari karaa markuu khabarku daraf ama jar majruuriya mar gadaal maba mari karo isimku marka markii uu khabarkeedu noqdo daraf ama jar majruur a ah, isimku ta'ahuri karaa marka isimku markuu ta'ahuray gala laamto haddii lagu yidhi markaas uu ta'ahurayo khabarkiiya ama daraf ama jar majruura ee mar kale maba jirto hmm, laba meelood ow amase maa ayuu gelaa ow amase maa inuu galaa banaan laamkii tawasada dhexdhexaystay oo min macmuulilkhabari khabarka macmuulkiisii ah khabarkii sii camal fala macmuulkii uu qaatay aa ka soo hormara khabarka ah, markaasuu isimka iyo kala dhex galaa khabarka khabarkiiyaas camal falay oo isim faacilu noqday mafcuuluu qaatay mafcuulkiiyaa kasoo hormara khabarka markaasna waa geli karaa laamku macmuulkaas aw ilfasli ama damiirulfasli ah damiirulfasligana waa gala damiirulfasligu isimkii khabarku kala dhex gala damiirulfasli waa basriyiinta magacay u yaqaaniin wayajibu waa waajiba aw faacilkii dukuulu lambe wayajibu waa waajibaa taasooba jawaasi asal iska ah ee mar uu waajibaayo waa tana hal mar uu wayajibu waa waajibaa huwa dukuulu laamki maca almukhafafati inadii la fureeyey la jirkeeda haddii shadka laga daayo in la yidhaahdo waajibuu noqona inuu galo laamku macmuulyaalka laakiin saddex shardi saddex shardi markii la helo saddex shardi shalan soo sheeg macali adaa laga raba waa in habta ayadaa camal haleeyo macnuhuna waa inuusan muuqan waana in la fududeeyey hadda fududeynta anaaba sheegayo waajibu waa waajiba huwa dukuulu laamki maca almukhafafati tii la fududeey la jirkeeda ko in uhmilad hadii la camal haleeyo labo walam yadhar ilmacnaa macnuuna uusan muuqan saddex shardi hadii la helay y markuu waajib ka yahay sharac wayajuusu waxaa banaan dukuulu laamil ibtidaai laamil ibtidaagi gelidiisa bacda ina ina gadaalkeeda uu galo inadii almaksuurati la hoos dhigay calaa waaxidin mid korkiisa uu ku banaan yahay calaa waaxidin mid korkiisuu ku banaan yahay yajuusu ku tacaluji calaa waaxidin uu galo masderkana iskaga tacaluji macnaha ku macan masderka ee haddee xagga marka la fiiriyo qawaacidka waxaa fiican in lagu tacallujiyo yajuus wayajuusu waxaa banaan dukuulu laamin ibtidaa-i laamin ibtidaaga gelidiisa bacda ina ina gadaalkeeda u galo hmm. ama bacda laamin ibtidaa-i wayajuusu waxaa banaan dukuulu laamin ibtidaa-i de laamin ibtidaaga gelidiisa bacda ina uu galo oo maserkaad ku tacriifido bacda inu banaan yahay ood ficilka la aado ficilka aada la aado inadii almaksuurati lahoos dhigay calaa waaxidinuna gelaadhe duuulka meel ahayna ku tacalujintan aaday u kala fogaadaan iyada ficilkuya calaa waaxidin waaxid korkiisu gala laamku waaxid ko min arbacatin afar ka mid ah ithnayni acni ithnayni labaan ujeedaa hal ha mafcuulu bihi ka dhigo ficil maxduufa usoo qadaro aniga labaan ujeedaadhe oo haddaan idhaahno iska bedelna على واحد mid uu galo من min arbacatin afar اثنين mid a ithnayni uu galo ithnayn uu galo oo ithnayn waxaan ka bedelaynaa waaxidka marka muxuu noqonaa wuxuu noqonayaa hal wax la yidhaahdo bedelulkulli min albacdi uu noqonaya hal wax la yidhahdo waxaan hore loo sheegay badel lkulli min albacdi awal xaa la yiqiin min alkulli in shayga kulliga ah uu noqdo mudol minhugi bedelkuna uu bacdi noqdo hadda waxa weeyaan fiiri yaa badan waaxid iyo itnain itnaina badan oo kulli ah marka waxay noqonaysaa hal badel lkulli min albacd waana jira hal hadda gabalaa sheegeen u dhihi jiray sheeku hmm, hadda gabalaa sheegeen waa jiraa bedelka bedel lkulli min albacd hadda gabalaa sheegen hmm, soo ma jeedi marka laakiin haddaad ficil iska soo qadarato ciladaasaa ka baxayda gabalaa sheegen joogi wax la yaqaana iskaga socoto iska cad marka ithnayni acni waxaan ujeedaa ithnayni lab labaan ujeedaa labadaasoo mutacakirayni gadaal maray laba kelimo oo gadaal martuu laamku gela waa isimka iyo khabarka wathnayni iyo labaan ujeedaa labadaasoo mutawasidayni dhexdhexaysteen labadaasuna waa macmuul khabarka iyo damiirulfasligii oo dhexda galayaan afartaas meeloodu meel gala fa ama almutaakhiraani labada gadaal mareen miya fa ama almutaakhiraani labada gadaal mareen falkabaru waa khabarkii naxwo waina rabbaka rabbiga laduu maqfiratin dembi dhaaf minu saaxiiba weeye waina rabbaka laduu maqfiratin fiiriya hadda laamkii wuxuu galay khabarkii oo duu-a khabarkii waa gadaal maray meeshiisiyuu degay isimkiiya ka horeeya ko halkaas waa galay iyo walismu isimkii weye falkhabar iyo walismu weye naxwo ina fii dalika arrinka lasoo sheegay lacibratan waana ku sugan hadda isimkii cibratan wey gadaalu maray khabarkiiyaa ka horeeya khabarkuna waa markuu hormari karayo waa jaar majruur waa markii hormari karay wa ama almutawasitaani labada dhexdhexaysteen fa macmuululkhabari khabarka macmuulkiisa weeye naxw ina zaydan zayd la dacaamaka cuntadaada aakilun kii cunaa weeye fiiri haddee ina zaydan waa isimkii aakilun waa khabarkii khabarkiiyo ism faacila markaa dacaamu mafcuul bihi ka dhigtay mafcuulkiya ka soo hormaray khabarkii oo dhexda galay oo isimkii iyo khabarkii kale dhex galay khalaas laamtiya gashay iyo wa damiiru weeye fa macmuululqabari weeye iyo wa damiiru damiirkii weeye shayga labaad damiirka almusamaa lagu magacaabo cinda albasriyiina faslan damiiru fasli yidhahdaan wa cinda alkuufiyiina cimaadan kuufiyiintuna damiirucimaada yidhahdaan damiirkaasna waa gasha laamta naxwu ina haadaa arrinkaanu lahuwa alqasaasu waa waramid qasa waa waramay Ah, qasasan waramid wey waa masderkii qasa mhm. waa masder ina haadaa kan lasoo sheegay lahuwa alqasasu waa waramid qasasko alxaqu ee eh, aqa ee eh, hadhihin waa qisooyin qisooyin qisooyinka xaa lagu keenaa qisada mufradkeed maxay ta haya cabdiraxmaan qasas waaba kana qasas waa masderi fiiri in eh, qisadiiyo jamcigiyaa lagaa rabaa haya yus qisas waayo qisatun la weelay mufradkuy qisatun qisas waayo laakiin kanu qasas waayo waa m waa masdar mufrada ee ma ahan jamac wa inaa la naxnu saafuuna wey wa inaa annaga la naxnu ninkii oo waxa weeyaan kala garan waayey qisa iyo qasas jaamici aan leenahay nin jaamacad wax ka soo barto warkiisa ogy arday uma eka kaas <laughs> nin dariiqad waxbarasho ku socda jaamici aan u kala garan waayo kadib waayahay wa inaa anaga la naxnu anagu asaafuuna kuwii safaayaan nahay gomadahooda iyo cabahooda wa ina anaga la naxnu anagu asaafuuna kuwii lugahooda safaayaan nahay aqdaamtooda safaaya wa ina anagu lanaxnu la naxnu anagu almusabixuuna kuwa ilaahay nastahayaan maaamshaahidku muxuu yahay ina isinkeedii naadaas weeye khabarkeediina saafuuna weeye naxnu damiiru fasligaas oo dhexda galay aa laamti gasho tan kalena waa lamid wayakuunu wuxuu ahaanaa dukuulu laami laamka gelidiisa waajiban ahaanaa waa goormo saddex sharti hadii la helo wadalika wujuubu dukuuli laam laam laamta gelitaankeeda waajibidiisu xaasilu waa kii soo xasila idaa waqtigii soo xasila daraf cadiya ka dhigo khufifat ina hay ha waqad yakuunu inuu ahaadaa laarkaa dukuulu laami laamkii gelidiisa waajiban waajib inuu ahaado wadalika wujuubu dukuuli laam laamta gelideeda waajibidiisu xaasilun waa mid soo xasila idaa waqtigiiu soo xasila khufifat inna inna la fududayo shadka laga daayo wa uhminad lana camal halleeyo walam yadha uusana muuqan qasdulihbaati in loo jeedo loo qastaayo arrinta in la sugo in arinta la sugo in loo qastaayo hmm. qof caqli badana la rabaa markaan maskaxdiisu aad u shaqaynay haye haye fiiriyo waa meel damba soo soctaan sila yaan gaadin waa gaaday usan dhihin waayahay walam y walam yadhar usanna muuqan qasdulibaati ibaat in loo qastaayaan usan muuqan wadalika mithaalkii ka qawlika waa qowlkaaga kale in zaydun zayd lamin lamundaliqun kii tagaayo weeye fiiri haddee markaanoo kale waa waajib laamta sababto a ah fiiri in waa la fududeeyey ko waana lacamal halooga zaydun a layihi zaydan lama dhihin di zaydan la dhihila waa looma baahna laamtan waajibnimadiisa laba macnuhuna ma muuqdo inaad leedahay zayd waa tegey iyo ma tegin inaad leedahay waxay ku kala duwantaha lama arko meesha marka macnihii ma muuqdo inaad sugayda inaad nafyada lama kala yeedo waa waajib markaas oo kale lamunariqun inaad tidhahdo wainamaa wax kale maaha wajabad way waajibtay laamtii haahunaa halkan farqan liajli farqin kala geyn darteeda baynahaa in mukhafafa iyo wa in in alla kala geynaa intii annaafiyati oo reer caaliya Ah. wadalika miaalki kalati wadalika naafiyadii wa tilka dhe wa tilka taas oo naafiyadah kalati tiyoo kale weeye wa tilka taas naafiyadaahu kalati tiyoo kale weeye fii qowli ilahi qowlkiisa ku sugan tacala ilah waa sareeya in cindakum maa cindakum agtiina ma ahaanin min suldaanin suldaanun wa xujaa bi haadaa arrinkan xujo uma haysataan hadalkan aad ku hadlaydaan in cindakum maa cindakum egtiina ma ahan waa khabar muqadama cinda min suldaanin suldaanintuna waa mubtada muakara marka taasuna waa naafiya labadaasaa la rabaa in la kala saaro inta naafiyada macmuuliyaalkeeda ka dambeeya laamu ma gasho ah, ma gasho haddii marka laam la arko inay mukafafa taha caddaane ah, mukafafa inay tahay haddii la camal siiyana iskumaba ekaa karaan hadii la camal siiyo ma isku ekaa karaan oo hadday camal falaydo naafiyadu waxay camal fashaa tarfacu lsma wa tansibu lkhabara ka laysa tanuna hay camal fashaa tansib isma wa tarfacu lkhabara bilcagsi ka ina waa iyadiiba ilaa inahe iyadiiba ina welihadaa saas daradeed tusamaa laamulibtida waxaa lagu magacaabaa welihadaa saas daradeed tusamaa waxaa lagu magacaabaa hiya laamta naabi faacilka u celi allaama laamtii laamtii alfaariqata oo kala geynayday bayna annaafiyati waalmukhafafati bayn اnaafiyati wاlmukafafati lnahaa laamtan laamnibtidaha lnahaa laam laamnibtidaha faraqad way kala geyday faraqadna waa dhihi kartaa labadubaa sax faraqad way kala geyday bayna nafyi nafyi iyo walibaatiyay kala geyday fa in ikhtalla hadduu dhimanaado shardun shardi shardigoo min ahalaaati saddexda shardi ka mid a kaana dukuuluhaa gelitaankeedu wuxuu ahaana jaa-isan mid banaan laa waajiban waajib noqon maa fain ikhtalla hadduu dhimanaado shardun shardi shardigoo min alhalaaati saddexda ka mid a kaana dukhuuluhaa laanta gelideedu wuxuu ahaana jaa-isan mid bannaan laa waajiban waajib ahaama licadami liltibaasi isku darmidda weynta la waayo darteeduusan la waajibay ma isku darmaydo ha naafiye iyo waxa weeyaan mukhafafa wadalika jawaaskaas wadalika jawaaskii saddex goor u noqon waa saddexdii mid ka mid idaa shudidad wadaalika jawaaskii xaasilun waa mid soo xasila idaa waqtigiiu soo xasile shudidad la shido naxwu ina zaydan zayd qaa'imun waa midkii taagan markaa iska cadda inaysa ahayn naafiyo ilaa waaba shidan tahay taan taasuna ma shidneen o amase khufifad la fudeeyo oo ucmirad la camal siiyo haddii inta shadka laga daayo la camal siiyana iskuma eka oo qaabkaasa de maba u camal farsho naafiyadu naxwu in zaydan zayd qaa'imunkii taagan weeye in zaydan in zaydan ma lagu qaldi kala naafiyo maxaa yeelay naafiyada ism mansuub kama daba maro ayaduu isimka ka dambeeya way rafcidaa qabarkay nasbidaa naafiyadu ow amase khufifad haddii la fudeeyo wa uhmilad la camal halleeyo wa dahral macnaha laakiin macnuhu muuqdo oo macnaha inuu isbaat yahay uu iska muuqdo hmm. wadalika mithaalkii ka qawli shaaciri waa gabyaydii hadalkiisii oo kale oo uu yidhi ana aniga ibnu ubaati daymi gardarada kuwii diideen wiilkoodii min aali malikin maalik eheladiisa xaal aan xaggooda ka ahaaday wa in maalikun qabiilada reer maalik kaanat waxay ahaatay hiya qabiiladii kaanat muanaf waxaa ka dhigay maalikuna ismu qabiil maalikuna ismu qabiil qabiilana waa muanaf wa in maalikun reer maalik kaanad waxay ahaatay qabiiladaasu kiraamalmacaadini usuusheedu miday wanaagsan tahay ana aniga ibnu ubati ubati mufradkii waa aabin mid diiday weeye aabin mid diiday aabin ubaad haadin hudaad daacin ducaad raamin rumaad aha aabin waa mid diiday oo ism wey abaa waa diidayda ism faacilkeedii wa abaa waa diiday aabin fahuwa aabin dacaa daacin hadaa haadin ramaa raamin qadaa qaadin aha kulligoodna sidaas kula imaanaya qaadin qudaad aha raamin rumaad daacin ducaad haadin hudaad marka waa kaas wey ana anugu ibnu ubaati daymi gardarada kuwii diideen wiilkoodii yaan ahay min aali maalikin reer maalig xaal aan xaggooda ka ahaaday wa in maalikun reer maali qabilada maalik wa in maalikun qabiilada maalik kaanad waxay ahaatay kan waa faana sooma jeedid ninku waa faana kanuu rag dadkii gardarada diido qaada diiday wiilkoodii yaan ahay horta barta sideedana sideeda waaba idiin sheegay wuxuu yidhi wain maalikun qabiilada reer maalik kaanat waxay ahaatay kiraamal macaadini usuusheedu miday karaamaysanto wanaagsanta haye xasana jawaabay soo maha haye intaan inay naafiyata inay mukhafafa tahay waxaa la yidhi intaan waa iska cadda inay mufafaqa tahay say u inay mukhafafa tahay ha say u see uga muuqda qasdu lithbaada hadalka ka muuqdaa tii see uga muuqda ya ha ah, waa runtiis sadrulbeytka laga fahmaa beytka niskiisa horaba waxa laga soo fahmay ninku inuu faana haddii naafiye laga dhigan caayow noqee ha diinta caay laga marka ma dhici karto inuu satrulbeytka ku faanay oo cajisulbeytka isku caayayo ma dhici karto maadaama satrulbeytka uu isku soo amaanay oo yidhi kuwii dulmiga diideen kuwiiyaan ka dhashay weliba si gaara ah reer maaligaan ahay ma dhici karto inuu yidhaha reer maalig usuushoodu ma fiicna inu yidhaha ma dhici karto haddii naafiye laga dhigan caayay noqeen oo waxay noqone wa in maalikun sideeda qabiilada reer maalig kaanad waxay ahaa wain maalikun qabiilada reer maalig ma ahaan wain maalikun qabiilada reer maalig kaanad ma aysan ahaan kiraamal macadin usuushoodu miday fiicantahy ma ahan saas warku noqon marka waxaa war kalama isburineeda maadaama uu sadrulbeytka ku soo amaanay oo ku faantamay hadii naafiye laga dhigo caayay noqeen cajuska idan marka qof kastoo caqlile wuxuu fahmaa intaan in uusan naafiye ahayn ay tahay mukafafa oo hadalka la sugayo ha qasdulisbaat a muuda wallahu subxaana wa tacaala aclam sala allahu waslama wbaaraka calaa nabiyina